min qiyaami lail leelki aminki gumawsheey fadisheeye ndaabi qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay wa min alaili aminka bacdishay fatahajad tahajud tukoy yani fasalli salaata tahajudi bi bilaili naafilatan haal dheeraadata lakaada dheeraasingata xasaa may xaqiigaha an yabcata inibiyo kaada nabiy llahi muxamed oo kabi rabuka rabiga kabi maqaaman kabi maqaamkaasoo macmudan la macdiyay qal lahu tacaala ilahay may kagoolay wa min alail haminka bacdishay fatahajad tahajudtukoy a bihi bilail bilail haminka datis tahajudtukoy naafilatan haal dheeraad haaday yani naafi yani tahajudka sige laka adina dheeraadkin haaday casaa an yabcasa asaa may mudana may xaqiigaha an yabcasa ini biyokaada kaada kadi rabuka nabiy llahi maxamed o rabuga kadi maqaaman kadi maqaamkaasoo maxmudan la maxdiyey kolkan tahajudkaas oo ye laamaanahay aayada maanahay tamiinka lagumaayo salaatuleeda tukadaw marka huntusu bacdisha kaha salaada tukadaaso tahajud leray waqaala allahu tacaala ilahi may kagooley tatajaafa may fogaadate junuubahum dadka mu'miniinta dhinyaalsho fogaadas canilmalaajici makaani jiifyaalkaisho kafogaada su ah oo may lamaanahay dasamiinki salaatuleela kahayan tukadaayaan ya alla subxaana wataala amaanahay tatajaafa may ba dheer dheeradaase junuubahum dhinyaalsho dheeradaas canilmalaajici makaana jifiyaalka kudheeradaasa oo hakahayan ilahiya toogan markaasoy waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay kaanu ahaadeen dadka sotooban may ahaadeen daliilan walyar min min alleyl hamin kumide ma eedin yar yahjacuna diraayan ahaaden haminka wal yaray kundiraayan dadka muminiinta saasa ilahay ka tilmaamay kaanu may bahaaden daliilan walyar min min alleyl haminka kumide ma eedin yar yahjacuna hundiraayan yanamuna wal yaray hundiraayan inta kal salaatulelagnafaraan wan caiشata radi allahu taala canha gaalada caiشha may kagooley kana nabiy naumay haadi sala الlahu alayه wasalam yagumu nabagini gumawi haadi min allaili bacd allail aminka bacdisha yagumay hata tatafakara gadama gadama nabiy naba lamisdugaad ilaa kuna dhambalama fakultu lah linabiy may ngaray lima tasmac ma insuubiyaas hada ficilkan oo dhibkan ma inismarsiide insuubiyaas ya rasuul allahi walhaal kad gufira laka adlaanta lakin dhaafay ma dembi lakin dhaafi tagadama huwa maag hormari min dembika dembiga wali hormari lakindhaafi ama lakindhaafi saakara ama gadaal mari qaala nabiyuna omay kagolaya falaa akunu ana anina reed mahaadayo cabdan odong mahaadayo shakuran lirabi odon rabi sha shukriya umahaadayo hadii dambigay liindhaafi mutafakun caleyh an aishata radi allahu taala anha qaalat aisha may kagolay kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi nabisha may haaday yaqumu huwa nabog iniguma yahaad min alaili bacda laili haminka bacdisha iyagumay haminka bacdo kumide iyo salaatu leiln kuma jari rasuulka hata hata tatafadara ilaa kuda dhambalmaano gadama gadama nabiyi nabag yani wa kay masala lamis lugaa kuda dhambalamaa hata ilaa yani yohay si sunsurunyilay lugadon hata kuda dhambalamaa markaasa may lata caisha fakultu lah linabiy may ngaray lima may tasnacun subin hada lficla ficilkan uma shagadan eo salaataminsada salaatulilanka daayas mayn weelu ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo walhaal kad ufira la dhaafay lakad lahaanta lakin dhaafay ma walaagi tagadama hormaray min dembika dembige dembe mabalidi hadii dembe lahada fadin wali hormari lakin dhaafi wamagani lakin dhaafi taakara ma gadaal maray min dembika lakin dhaafi maysadinaswele mashagadan dhibaatada nasmarteed wa qala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagole afalaa akunu ana anin ma hadayo an hoob dembigay lin dhaafi anin odon rabishay in shukri yawmi fala akunu cabdan ma haado cabdigaaso shakuran lirabi rabishay in shukri yaw ma haadayo shukri baraadi anin rasul muttafaqun caleyh e rasuulka sala lahu alayhi wasalam saasan dadaalay ilaa lugaashagilo dhan balama salaatuleelka dadaalay kalku umadis iyo soo welib damisheela dhaafi ee yani saasa reedlanbaanyi rasuulka lakadaydo salaatuleelka so latukado mutafaqun caleyh waan mugiirati min shucbata mayla guriyey naxwuhu naxw lxadi naxwuhu naxwu xadiidi aishata waruwiya mayla weriyey naxwuhu naxwu xadiidi aisha aisha adis adis lamaad ahay lamid ayala weri an mugiirati min shucba lakuri waay mutafaqun caleyh waana mutafaq adis kusuge وan caliyin radi alahu taala canhu ana nabiya sala الlahu alayhi wasalama baragahu rasuulka dheelmaday ali ka dheelmadi wa fatimata ka dheelmadi laylan fi layli amiya ka dheelmadi wa faqaala nabiy naomay ka golay alaa tusaliyani lamadi matukadaas ana mutafaqun caleyh baragahu macnaahu ata nabiy nabag ansedi ali ansedi laylan fi layli amin datis ansedi durog mayna amin la dheelmado lere ana nabiya sala الlahu alayhi wasalama baraga nabiy nabag ya dheelmaday hu aliya ka dheelmadi laylan h fatimata faatimiya ka dheeradi o bint nabiy rasuulka bertise calo oo zooje eyo faabima yo idioseedi laylan bi lail amin yo idioseedi layoa reed yani yo jiifanganseedi may hadan jiiftana matukutana salaatuleil arireed fakala nabi naomay gole alaa tusalli ani salaatu salaatuleil matukdaasana may jiiftaanseeri mutafakun caleyh hadis leerereed yani wa kay masalan nufuustana fi yad illahi akasugnaadenaha e ilaahay markifadaha nakiya e kadaati lahay mutafakun caleyh baraga nabiyu nabaga dheelmadayho calaya kadheelmadi macnaahu ata nabiyu nabagan seedi alin seedi laylan fi layli amin an seedi umana wacan salim bni cabdillahi bni cumar ibn lkhadaab radi allahu taala canhu an abi abi salimin salim abshi cabdillahi guri ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka golay nicma rajul gofa nicma leh cabdullaahi bin cumar nicma lawed lo kana huwa cabdullaahi hada fadey yusali kii tukudaw hada fadi min aleyli bacd leyl aminka bacdi shay kii tukudaw hada fadi qaala salim salim may ka fakana cabdالlahi may haday bacda dalika alqawli goolkas kaase bacdi sha laa yanam huwa cabdالlahi ning hundiraan min alail amin hunduran ila galila walyara hundura maayn mutafaqun caleyh salim bin cabdillaahi caalim waay awshayna caalim lang caalim ahay lamadi awshay walkuriyaya can salim bin cabdillahi bin cumar bin khadaab radi allahu taala canhu yoobang arag laaraadanaada can abihi abi salimin salim awshe kuriya cabdillahi bin cumar ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala huwa rasuulka may ka gole nicma arajul gofya nicma leh almaksus bilmadxi amaanta kan lakagoon weeri cabdullaahi bin cumar a nicma leweri alase nicman lahada lahay cabdullaahi bin cumar laakin may kaydi rasuulka low kana huwa cabdullaahi hada fade yusalihi wakitukudaw hada fadi min alaili bacda lail aminka bacdishakihundiraw hada fa tikudaw hada fadi yani hadiskana may ba ay yani wa kay kakoya cabdullaahi bin cumar bahay ru'yihi limidi waaha doobahay masaajidka jiifadaayreed barigaraayel dadka rasuulka hilimiha aragayan rasuulka an sheegaya kabacd wal anfasire ani may jeeladay ini hilima arago re rasuulka infasiro jeeladay fislaayo bes hilimado ha aragi hilimadi eedahasema in sheegay aritiyo oo xabsa bint cumar an ah sheegi rasuulka inka sheego hilimadaas markaasas idin sheegi kabacda markaasa reed cabdi alcabdi meela kakoytireed cadiis sao nusulsi saasaag qaala may kagolay faylay ha hadi marba onayo yani waa kay masalan bus hilimadaas fayl aragi lan fayle fadi laakin hadii sutukada fadisa rasulka nicma rajul rajula nicma le cabdالlahi ya nicma le lo kana huwa cabdالlahi hada fadi yusali ki tukadaw min alail haminki tukadaw hada fadi kalkun salaatuleilka saasa fadlan leta rajul eed nicma le hada fadi radi islam tukadaw hada salaatuleil tukada fadi qala salimun salim may kagolay fakana cabdالlahi cabdالlahi walay sheegay hadisi eed cabdالlahi may haday bacda dalika alqawli rasulka marki saas kagolay bacdisha may haday laa yanaamu huwa cabdالlahi kin hunduran ya hadi min alail bacda lail haminka bacdisha hunduran ilaa galilan walyar hundur maahin salaatuleil markaasi inbilaawi wedi jariured taasu manaa salaatuleil kamintasunturangakato ilahi tugdo yani tugtolambaayi mutafakun caleyh wacan cabdillaahi bn camr bni cas radi allahu taala canhuma gaala cabdillahi may gore gaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulki may gore ya cabdallaahi cabdallaahi bni camrin yalalhadlaayo xadiiski kitaabka usheek maraanilego ya cabdallaahi bna camar cabdillaahi bn camar o laa takun ang hatoy mitla fulanin hebel oo kale ang hatoy may weli kana fulan ka hadiya gumuki guma walailaminka gumay fataraka fulanki kutabay qiyaama lail aminkumashay kutabay saas oo kala ngaatoy mutafakun caley ya cabdالlahi laa takun mila fulan hibil oo kala ngaatoy hibil ngootay markililey lang ali lankibo oo salaad bilaawo cibaado bilaawo sune oo kutabo dang an yaala manaa fulantas kolka hibil oo kala ngaatoy reed kaana fulanka may haaday yagumu wa fulanka digumaghe yani alayla aminka yagumay fataraka fulan kutabi qiyaama lail aminkumashay kutabay hadina saas oo kala ngna utoyreed mutafakun caley may la diidahay shayga cibaadada ee salaatulleil i waliha toob tooba cibaada suna bilaws kutabaaso la diide ibil oo kalena toylilay haydaaradaas yani la diidaan can ibni mascuudin radi allahu taala cabdillaahi bin mascuud radi allahu taala canhu qaala cabdillahi bin mascuud may ka goolay dukira may lihusay cinda nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sharbisa rajulun laki sheegi rajulkaas oo naama hundire laylatan fi laylatin amin hunduri xata asbaxa hua rajulkaas inti kuwaa barayso qaala nabiy nao may ka goolay daka adakaas rajul waay rajulkaas oo baala shaydaan shaydaan boolay fi udinay udnay rajul rajulka lanisdhigaasku boolay o gaala nabi ma goolay fi udni udini rajul mutafakun caleyh cabdullahi bin mascuud radi allahu taala anhu qaala cabdullahi may ka goolay dukira may la sheegay cinda anabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka agtisa may laka sheegay rajulun rajul iya la sheegi rajulkaas oo naama huwa rajulkan duray laylatan fi layla amin fi shehun duri aasa injiifadi xata asbaxa rajul rajulka inti kuwa barayso inti waakan ku bariyaay sida la injiifay salaatulel mahakane rasuulka lankobaalisa ka sheegi qaala nabiy naumay golay daka kaas oo rajulkaas oo salaatulel ba ninkane inti waaka kubaryahay isku jiifi rajulan waay rajulkaas oo baala shaydaan shaydaan boolay fi udney udnay rajuli rajulka yani lama isdegaaska booli oo may yani mayli sheegay xaqiig ahaan lanjeed maxmulun cala alxaqiiqa waaba kaboolay xaqiigu mal argaw mahayna kaboolay xaqiigu saas walanjeed leri misme may buaha ana mila hadii lafcaal min ashaydan mima laa yuxasu bihi waa lan dareeman mana insaankan dareeman boolowkaas rasuulka sheegi yani waa kay masalan bo oo xaqiiga haato ka boolo shaydaanka laakin kofkan dareegna dhikon mismemaylamajeede h yani hadii mar shaydaanka ka ciyaaray insaankan kan kisha ka ciyaaray yani xaqiray h yani waa ka gaaduraada ka dheehiy mana ilaa uswaaka kubaryahay hooba kawa shaydaanka yani waa kay masalan ba ka dheehay xaqiray iyo say ka ciyaaray oo kale mana kahilmi walhonhongaad kutusiyey taasa kutabi yani haminka don salaatulil daka kaas rajulun waay rajulkaas oo baala shaydaan shaydaan boolay fi udunay udunay rajul rajulka lamisdagaafisa kaboolay xaqiiqin kaboolay mal argaha laakin xaqiigu dhe misma e may bu ahaan shaydaanka ka ciyaar ahaan alanajes o gaala nabiyna may kaboolay fi udnihi mufrada udnay musani haytay fi udnihi ya kabooli rajulun baala shaydaan boolay fi udni udni rajul rajulka dhegdis kabooli hodhay lamadis dhegadahay hadana fi udnihi shakra waay ini rasuulka fi udney ari fi udnihi alintolay sheegi yeelkisati lamadidi sheegi mutafakun caleyh waan abi hurayrata radi allahu mafayli reedamin silin jiifid mablahan kahane taasa la diidaay waan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay yacqidu shaydaanu shaydaana hide calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkin madishay madagaas boortis yaki hide idaa waktigi naama huwa idaa waktigi naama huwa axadka ifado nduro huwa axadka unduro nama unduro alaaa cugazin nugudyaalo sade yajire yadribu may weley calaa kuli cugdatin nugud kasta korshe may weley calayka korka may haaday laylunga haadi leel kasoo dawilo fargud hundursa wele wa fain istaykada huwa axadki hadiya buraarugo fadakara huwa axadki allaha taala ilahay uso inxalad may furmaasa cugdatu nugudoyo furmaas fainta wallahi axadkadi weysisadoos inxalad may furmaasa cugdatu nugudoyo furmaas fain sala aadka adi tukado inhala may furmaastay cugadaho cugado shaydaani shaydaan na gudiyaalshay faasbaxa aadu aadki ahaade waa bariisade na shaydan haleykiyoani faraxsan ayiba nafsi haley naftiski diibe wailaa asbaxa ahaade kabiisa nafsi naftiski hun yahaade wa kaslaanaki one wehs wensa tole eyahaade mutafaqun caleyh baaqiyat ra'si aakiru aakiru ra'si lay can abi hurayrata radialahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam hadis jamra qaala rasuulka may kagoolay yacbid shaydaanu shaydaan iya nugude calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkin madishay madagaas aakhir shay meera kunugude yani idaa waktigi naama hunduroob idaa waktigi huwa e idaa naama yani huwa axadka adi hunduro naama huwa axadka hunduroob salaata cugadi nugudyaalo sade iya kiire waa yadribu may wala idaa samaylray adawaatu shard laa tadkulu ila cala jumlati lficliya adawaatu shard ficillay galaas kalkun ficilkiisuga ayaa qidiraas kaasna bootiya milisakalagbeyas a yani yaqidu shaydaan una calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkin madishay madadaas koortis korsheeya na gude idaa waktigi huwa idaa naama huwa axadki hadii hunduro huwa axadki naama axadki hunduro talaata cugading nugudyaalo sede yahurey sedi nugudya goortaresekukile macnawi mal aragaayo rasuulkan in sheega an igu waana jarte yadribu huwa shaydaan may weeley calaa kuli cugdatin nugud kasta korshamay may calayka korkaa laylun ya haadi laylun dawilun ye calayka korka haadi yani yani saas waa farguduskuntursale ahe calayka korka may haaday laylun hamin haadi leelkaasoo dawilun dheer fargud huntur saaraley mana fain istayqada huwa axadki hadii aburaarigo durmeda kuka fadakara allaha tacaala ilaahay uso adkaar o markin durmeda laafkaaw laafisdaa jirta ilaahay uso bismika allahuma axyaa waamuutu oo kalero yani wal sheego adkaar akriyo inxalad may furmaase cugdatun nugudoye furmaas fa in tawala'a huwa axadki hadii weysaysado inxalad may furmaase cugdatun nugudilamaada furmaas fa in salla huwa axadki hadii suni farad wali tukadood tukadood inxalad may furmaase cugadahu cugadul axadi axadki nugudiyaalsheya furmaayaan fa asbaxa huwa axadki waa bariisade nashiidan xaala kawni nashiidan halay kii faraxsan iyo waa bariisade asbaxa hoob taamiilkuel hoob kale bimacnaa kana sialkdon min akhawati kana wa fa asbaxa huwa ahadki ahaade nashidanki faraxsan yahaade bayiba nafsi naftiski dhiba yahaade wa wailaayo in lam yani wa kay in lam yadkur ilaha tacaala walam yatawala walam yusali waay intaastin samay hakay asukahilay fa yani waldigre ma akrin ilahay moosda magaashay magaadna mawaysaysin matukun maha asbaxa huwa ahadki waa bariisade abis nafsi naftisahalayki hun kaslana halayki aajizaya waa barisade mutafaq caleyh faakiyat rasi aakir akir rasi madad aakir shay lail najes waan cabdllahi bn salaami radi allahu taala anhu ana nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabi naumay ka goolay ayuha naasu dado kuan ho afsu salaama salaamta faafiya oo lambising aragdan salaama salaamta faafiya wadcimoo goodiya adacaama wadcimoo goodiya adacaam adacaan raashinkana dadka siya masaakinta siya wasaluu tukada bilaili fi laili aminka dadkis tukada yani wanaasuna haal niyaaman hunduraaya dadkao hundurahayaan waktulafle eto ilaahay husaa markaaso ilahay daakiriin allaha tacaala nagadamana ilahay husaa tukida ai kabacd hadi intaas samaytaan tadkulu galaasan aljanata galaasan bisalaamin maca salaamin bidbaado lilagab isingo meelkal cadaab hang marne bidbaadsantiin yajra galaasanansa rasulka dhigo ay salaatulelki fadilidiyaley wasaluu bileyli wanaasu niyaamun alfade hawaama yuray xadiska tirmidi waqala tirmidi may kore xadisun hada xadisun wa xasan darjadiis hasan saxiixun o saxiix waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay aflalu siyaami soonka anfal badan bacda ramalaan ramalaan bacdisha soon sunay lasoomoku anfal badan shahrulahi lmucaram waay wa aflalu salaati salaata anfal badan bacda alfariidati na salaat leyli waay rawa muslimu muslim iya cadisna weriyey may liraadiyey faliili liraadiye cibaadada suubiyaasooto falilata hadana yani oo fadlata hadana siisal fadl badanta maaha afdal siyaami soon sune kan fadl badan bacda ramalaan ramalaan marki waajibkina gudud bacdishe shahrulaahi sawmu shahrilaahi ilahay bilisba soom waay shahrulaahi sawmu shahrilaahi ilahay bilisba sooma kaasa soon fal badan shaarkaas almuxaramu bilzika eh bilzika soonshe maalin tubnaad i sagaalaad kala soomey wa afdal salaati salaatan fal badan bacda alfarilati farilo marki gudud bacdishe salaatan fal badanna salaat leyli salaat leil waay awama yura adedka muslim malishaahide salaat leyli fadilo ma fadaaso salaat leil tasan fal badan ali وan ibni cumar radi allahu taala canhum ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiy ma may ka golay salaat leyli haminka salaadis matana lam lam waay matana lam lam waay lam lamidin tukade mana faida kifta hadi obsato asubxa duluuca subxi asubxa duluuca subxi subax dhalashadii hadii kaobsata fa awtir watar tukoy biwaaxidatin alin متفق عaليه lami tukutay waa kaki barya tokwatar sadwel afara tukutay ama baryahay waa keka gali soo shanaad kuwatar liya tukuti too lihaad kuwatar todobaad kuwatar saasay wed mana ay siyeda tukutay soo sagaalad ka dar tumiko tumga tukutay tumiko tan tumiko kuwatar salaat laili matnaa lam lam way matnaa lam lam way fa idaa kifta hadii obsato asubx duluucad subci subxda dalashiri hadii ka obsato fa utir anta ad watar watar tukobi waaxidatin halintok watar mutafaqun caleyk وanhu an abi hurayra qal abu hurayra kana nabiy sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi may haaday yusali huwa nabag ini tukada waadi min aleyli bacda leyli aminka bacdishe tukadaay matnaa lam lami tukadaay matnaa lam lami tukadaay wayutir huwa nabag wataraay birakatin halinto rakad halintok wataraay mutafaqun caleyh وan anasin radi allahu taala anhu qala anas may ka gole kana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi may haada yuftir huwa rasulka ini afurawaad min ashahri bileshe wa afuraay xata naduna nacnu ilaa an kumalayno anlaa yasuma huwa nabag un sooman min ila sharin sooman ang malay wayasuum nabiy nabag soomay hata naduna nanu ilaa an kumalayn anlaa yufdira huwa nabag afraan min ila shahri shay an afraan an kumalayna wakana nabiy nabag may haade laa tashaa anta inyadan doonane haad an tara inyad arag huwa nabiya min aleyli bacla leyl musaliyan haalay ki tukada ilaa raayta aragaasi huwa nabiy aragaasi musaliyan haalay walaa naaima ay wakana nabiy laa tashaa in doonan an tara in arag huwa nabiya naaiman haleyki hundura ila rayt aragaasi nabiya naaiman haley awalbuaari buaari adisna weriyay anas bin malik kadim rasul sala lahu alayhi wasalam qaala anas may ka golay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka ma haadi daaiman bo yuftiru ini afuraw ahaad min ashahri bilihi shewa afuraay bilintan ay afuraay bililon soong maka kamilaan hataa nadunna nacnu ilaanku malayno anhu shaniye laa yasuumu huwa nabag musoomayo minhu min ashahri bilama ku sooma ilaan kumalay bilim bes adukalku wali dhiman ma sooma jira ernoso yani wa ka afuraay marki dambres wayasuum nabiy hadan nabag hadana soomay hataa nadunna naxnu ilaan kumalayno anlaa yuftirahu nabag afuraan minu min ashahri bilay shay shayan shayin afuraanan kumalayn maya baas kalku bilo kaarna soomay kaarna afuraayo mana wakana nabiyu nabo may haaday laa tashaau anta mukhaadabo inaad doonan iyo haadi an tara anta inaad aragdo huwa nabiya nabag aragdan doonaan min alail bacd lail haminka bacdiki aragdan dondoonani haadi musaliyan halayki tukadaw koy arag adins eraan ilaa raeyta aragaasi anabiya musaliyan halayla o ku koy firi rasulka ini tukadaw hoobka gal si insiriya si intusugaas mardandusuha kaa tukadaw aragaasila walaa naaiman wakana nabiy nabumay haadey laa tashaa anta ini agan doonan an taraa ini arag doonta hu anabiya nabag aragda min alail bacd lail naaiman halayki hundiraw aragdan doonan ihaadi ilaa raeyta aragaasi anabiya naaiman halay yani wa ka saas aminkan koy tukadaw firi hofka galo mile aragaasi tukadaw koy hunduraw firi hofka galon mile aragaasi soo hunduraw ogme baas aminka yani baclo kumid ana hunduraayo baclo kumid ana tukadaayo saasalan baire albuaariy buaariy wadi kuriyey وan caiشhata رadi الlahu taعala anha ana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وasalam kana huwa rasuulka may bahaade yusali huwa nabag ini tukadaw yahaadi ixdaa casharata tumi ko rakcatan min rakcatin iya tukadaay tacni fi lail aminka datis wa ysjud nabiy nabu sajuday asajdaa sajuudya sajuday min dalika almadkuuri kumida gadramahiga darshe sajuday yagra axadukum axadkin akriyaayo hamsiina konton akriyaw aayatan min aayatin aayade qabla an yarfaca korweelo rasaho raasa nabiy nabog madisha korweel horteed wayarkacu nabiy nabo tukdaay rakactayni abla salaati qabla salaati lfajri lam raka tukdaay uma yjajecu nabiy nabo jiifdaay ala shagi shagi nabi nabo dhinisheelay manimidgeedan jiifdaay hata yatiya antin kukoyayo hu anabiya almunaadi ki aadamay lisalaati salaadan aadamay bilaale antin kukoy rawa lbukaariy bukaariy adiskan wuriyey wan cishata radi allahu taala anha ana rasuul alahi sala lahu alay salam kana rasuulka may bahaaday yusali huwa nabag ini tukilaw yahaadi ixdaa casharata tum i koobiya tukdaay rakcatan min rakca eh. tacni hiya aishmen lijedat leyli waaha aminka dati rasul may tukdaay tum i rakac ysjud nabiy nabo sajuday asajdata sajud halinto ya sajuday min dalika lmadkuuri kumide tumi ko kas raka sajuudo kumide sajuday kadra maagi gadarse sajuudo kadaayay yagra axadukum kookin akriyaw hamsiina konton akriyaw aayatan min aaya konton aayadood olmursalaad oo kale akriyaw iyo intaas yani sajuudo kadaayay qabla an yarfaca nabiy nabo korweel horteed rasaw madishay mina sujuuda korweel sajuudasi madag ansaar konton aayadood akriyo okal iyo madish yani laku saarnaadayba markaasa mada koran gaadaay saasa salaadan dheereeya hamin wayarkacu nabiy tumi ko tukdeerda wayarkacu nabiy wayusali nabiy tukdaay rakacatayni lam rakacya tukdaay qabla salaat lfajri salaat lfajr horteed haadeen lam rakac oo salaat lfajr horti haadeen tukdi jariy uma bacda dalika yaltajicu nabiyu nabag jiifadaay calaa shaki shaki nabi nabadini shay korshen jiifadaay shakigalaymanimidkeed xataa yaatiya anti inkakooyayo huwa nabiya almunaadiki aadamay lisalaati waay salaada salaad subaan aadama intin kakoy ilaa bilaadan kakoy ining midges walaago yaran jiifaday sunu aha marki raatibada tuka bacdise walaago la jiifadee madban kawa albukaariy bukaariy wadid uriyey waan an caisaa galada caisha may kagooley ma kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay mahaan yuriidu yazidu ini ziyaadiya fi ramadaana ramadan fija ziyaadiya walaa fi ayri ayri ramadan ramadan keerka ziyaadiya mahan ala ixda casharata tumikoku ziyaadiya rakata min raka yusali nabiy nao tukadaay arbacan afara tukadaay falaa tasal antaan suaalay muhaadabo can xusnihina xusni larbaci afartaas rakac winaagso n suaalay wa can duulihina duuli arbaci afarti dhiriso n suaalay uma yusali nabiy arbaan tukaday falaa tasal an suaalay can xusnihina xusni larbaci afartaas rakac dhiriso oo winaagso n suaalay wa can duulihina duuli arbaci n suaalay uma yusali nabiy nabu tukaday salaatan sidi tukaday fakultu an mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo atanaamu antaad hunduraase qabla an tuutira antaad watartorteed iyo tukdaase faqaala nabiy maamika gole ya caaishato caaishoy ina caynaya lamada hindoodiya tanaamaan hunduraaya walaa yanaamu galbi galbigay mundura mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa wan aishata gaalada ismertekaha ma kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay mahaan yazid huwa rasuulka ini kordhiya mahaan fi ramadana ramadan fisha kordhiya mahaan walaa fi ayri ayri ramadan ramadan eyr sha kordhiya mahaan cala ixda casharata tumikowka kordhiya rakcatan min rakac tumikowlay tukadaayo ramadan eyr sha walihato a tumikowki kolkun shalka aday yusali nabiy nabo tukadaay arbacan afara tukadaay falaa tas'al antan suaaloy muhaadabo can xusnihina xusn alarbaci afartaas wanaagshood ahi yani in suaaloy aan dulihina dul larbaci afartaas dirisho n warsutoy dheera i jari waan wanaajiyaay n warsutoy walna sheego koror tilmaamo kormee isa wanaajiyaay dheeraya uma yusali nabiy nabo tukadaay arbacan a tukadaay falaa tasal can xusnihina xusn alarbac wa can dulihina dul larbac an suaaloy eedan wanaajiyaay waana dheerayaay walna tilmaamo kormee n warsutoy uma yusali kalkusiyedanin been sedi nindhiman uma yusali nabiy tukudahay salaatan sedi tukudahay sumi koogisa kae fakultan may ka gore ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiy watanaamu anta ad hunduraase qabla an tutira anta ad watarta ku torteed aba watarka kindhimin ya hunduraase fakala nabiy naomeera ya caaishatu caaishoy an ina caynaya ana lamaday hindhood iye tanaamaani hunduraayan wa lamada hindhoodlay dabooleay hunduraayan ma walaa yanaamu galbi galbigay muhundura weysama o buraas mutafaqun caleyh ambid ilahi saaso yani undurmadi waysama buriyasoliley ay mutafaq aleyh hadiskana mutafaq waay waan an caisaa radi alahu taala an ana nabiya sala lahu alayhi wasalam kana nabiyuna umay hadi yanam huwa nabag ini hundura wahadi awala leyli leelka wilshaye hunduraay wayaqumu nabiy naba gumay aakira aakira leyli fayusali naba tukidaay mutafaq aleyh awala leyl litasa hore hunduraay wayaqumu aakira aakira leyli litasa damben ha gumay fayusali nabiy naba tukidaay mutafaq aleyh waan ibni mascuudin radi alahu taala canhu qala cabdالlahi بn mascud may ka golay salaytu maca nabiy na maca shara tukadi laylatan amin yala tukadi falam yazl huwa rasulka mazul daa'iman ha yani surunyi mazulna hataa hamamtu ila an hemiyo cabdالlahi بn mascuda leh biamrin amarkaaso su-in hung inti an kuhemi ila may lera wama hamanta wama wala ad hemiday oo hung ma qaala may ka golay cabdالlahi hamamtu ma hemiyey an ajlisa inan fadheedo waadaca anan kutaboh annabiya nabo kutab taasa hemiy mutafaq عalayhi a وan ibni mascudin radi alahu taala canhu qala qala bnu mascuud cabdالlahi بn mascud saaxib siwaag wanacleyn khadim rasul a qala cabdالlahi بn mascud may ka goolay salaytu maca nabiyna maca shela tukadi sala الlahu alayه wasalam laylatan fi layl aminko rasulka salaatulail hiridi yani ina kahiridi yari latukoy koyli tukoy gali falam yazal ma jamacad salaatulail iska jamacayso dhimale kalkun rasulka tukadaay an ina kahiridi yari falam yazal huwa rasulka mazul daa'iman surunyi mazul wa waab harukuc waay mana yani hataa hamamtu ila an kuhemiyo biamrin aran kuhemi amarkaasoo suin hun aran hun in an kuhemiye ganay ganay yani waa usuba sheegahay aran hun ahemiye may maylere wama hamamta ma hemide may doonti qaala cabdullahi meerey hamamtu ma hemiyey an ajlisa inaan fadheedo waadaca waatruka kutabahu anabiya kutab rasulka sulan sulan yi kufurdo isku fadhe ootan yeele samay fadin may hada fadin waane laakin aran hun anaga fadiyari mana waabdaaliya ley mana kolka in salaada rasulka salaat tahajudka salaatuleilka dheereyaye quraan dheer ka akriya dalil riwaayada hata gaabi riwaaya kale dha wakay quraan dheer akri jari tanisood mutafaqun caleyh وan cudayfata radi alahu taala anhu cudayfat bn lyaman saaxibu siri rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsheela sirtisan ibadi jari ya eeda sirtan ilaali jari lan sirteedan ilaalihaydee sirtisus insheegadi jari cudayfa insheegadi jari ilan asaxaabta rasuulka sala lahu alay wasalam lambi yani waa rasuulka asaabtis baar baaray lamba melin galamadiyaay mana lanko siran dhiibade lanko yani wal kale daare lanko amir maykole yani ciidan dhiibe lamba meli yani dasubashishale la meli kabonya dijija rasulka saabtis barbaari jir kolkan cudayfa may ka ogaada sirta eedan ilaaliya sirtan dhiibadi jiri an cudayfata radialahu taala anhu qaala cudayfa mayka ka golay salaytu tukudi maca anabiyi naw macshari tukudi sala allahu alayhi wasalam daata laylatin fi laylatin laylado laylado salaatuleila tukudiyan fastataca nabi nawa furfurde albagarata suurat lbagariya furfurd fakultan may kagoolaya fi nafsihi ani islaslaasadlemaysara kuley yarkac huwa rasuulka rukuuc doonaya cinda almiyati boqol aayadood ardiye suurat lbagara boqol aayadoodood lideed kuley rukuuc doonasasar uma mala nabiy nawo tabi horan wedi fakultu fi nafsihi hatin maysaren ley yusalihi wa nabo koley tukuday biha binisfiha suuradun tan nswa katukudaysa sar yani wa kaysaas fi rakcatinga katukudaya famala nabi naba horey suuradii horey wadi fakultu ki nafsi adin may tira yarkacu koley rukucay biha bilbakara suurat lbakara hoob dhamaay rukucay uma bacda dalika iftataca nabi nabo furfurdi annisaa suurat nisa yo furfurdi koley waktigaasoy ala cimran iyo suurat nisa ini yani weli linshal hormarisina dhii korte suurat nisa furfurdi fakara anabiy nabo akriyay ha suurat nisa ya akri uma iftataca nabiy nabaga adin furfurdi ala cimrana hal suurat ala cimran furfurdi fakara nabiy nabo akriha ala cimran hadan akri yaqra nabiy nabo mayn akriyay dadajo me mutarasilan yaqra nabiy nabo akriya mutarasilan haliki hasalyaw ay murasilan haliki one hasalyaw bihuduin si degnaanen ang hasalyaw ida mara nabiy nabo hadi maro biaayatin mar fiha fi laayati tasbixun kusugnaati sabaxa waida mara nabiy hadi maro bisuaalin biaayatin yani hadi mar aayadaas oo fiha suaalun kusugunyi saala waida mara nabiy nabo hadi maro bitacwudin biaayatin mar ayadaas oo fiiha tacawudun kajar tacawada uma rakaca nabiy nahu rakuuci a fajacala nabiy nahu may gudgaley yaqul nabiy nahu inaka goolaaw rakuuci dhasisadan subxaana rabiya ana rabigaya dahirsan rabigayaa lcadiimi wiinay fakana rukuuchu rukuuc nabiy may haadin naxwan qariiban walan dhow min qiyaami qiyaami nabiy qiyaamka baranima sida suuradood oo didheera laaki walan dhow oo kalaasan jilbo gobsadi a uma qaala nabiy nahu may ka goolay samic allahu liman taka goori rabana ya rabana rabana laka alxamdu xamdu kamiladakin sugnaad uma kama nabiy lawlasana gumi ictidaalki dawilan qiyaaman dawilan qiyaam dheer iya gumi qariiban walan dhawmi ma rakacwa walirukuci walan dhawatan uma sajada nabiy nahu sujuudi faqala nabiy nahu may ka goolay fi sujuudi subxaana rabi ana rabiga dahirsan rabigi laclaa saray fakana sujudu sujuud nabiy nabo sajudtini hade gariiban kin dhaw min qiyaami qiyaami nabi nabo sulinsheen dhowra waa muslimun adiskana weriyey ay an cudayfata saaxibu sir maylia qaala hudayfa may ka goray salaytu maca nabiy law macashay la tukdi data laylatin fi laylatin haminko rasulka salaatu laila tukdi faftataca nabiy nawo furfurday albakarata suurat albakara ee furfurd fakulson may ka goray yarkacu koley ay yarkacu rasulka rukucay cinda almiyati boqol abdeed iya rukucay sar uma mala nabiy nawo horey intabiha salaadi horey wadi fakulson may ka goray yusali tukde biha binisfiha suurat lbakara nisya waa fi rakcatin kutukday koley sa famala nabiy nabu tabi fakultu fi nafsi hadana lamaysara naftay lasaabra yarkacu nabiy nabu kolay rukucay biha bi akhiriha suratu bagara akhirsa rukucaysaytar maweneerka mafataca nabiy nabu furfuradi annisaa suratu nisa furfuradi fagara nabiy akriha annisa akri uma ftataca nabiy nabu furfurdi ala cimraan fagara nabiy nabu akriha ala cimraan yagra nabiy akriya mutarasilan haliki xasalyawn akriya yagra nabiy akriya mutarasilan haliki xasalyaw ey mutarasilan hal iki xasalyaw bihuduin si degnaangan ang akriyaw weliba ida mara nabiyu naba hadi maro biaayatin aayad mas fiha fi laayati aayada fija tasbixun tasbix aayad oo subxaan allah i kusugun tasbix kusugun tadyargo sabaca nabiy nabo tasbixsadaay subxaan allah yaray waida mara nabiy nabo hadi maro bisuaalin suaal hadi mar aayatin fiha suaalun mana aayad suaalka jarta hadi maro saala nabiyu nabag suaalay allaha tacaala ilahaya suaalay waida mara nabiyu nabo hadi maro raxmad i aayadka jarto suaalka jartoobar ilahaya suaale surume markaasa aayad ilaahay suaale wa raxmadki suaale waida mara nabiy nabadi maro bitacawudin biaayatin fiha tacawudon aayad oonaya dhahdiya tacawudka jar hadii maro tacawada nabiy naw man galaayo a uma rakaca nabiy naw rakooci fajacala nabiy naw may gudgala yaqulu nabag inika golaba gudgali subxaana rabiy ana rabage dairsan rabigi alcadiimi wiina fakana rukuucu rukuucu nabiy naw rukuuci may haday nacwan gariiban walandho min qiyaami qiyaami nabiy nawo qiyaamshin dhawa oo saasaan dheerayo qiyaam yani rukuuci uma gaal nabiy naumay kagolay samic allahu ilahi ajiibe liman an ajiibe xamidahu amankan macdihu allaha taala ang madi rabbana ya rabbana rabahano laka adikin sugnaadi alxamdu xamdu kamile uma gaama nabiy nabo gumi itidaalki kiyaamaha gumi kiyaamkaasoo dhawilan gariiban kiyaamkaasoo gariiban dhaw mimaama ladin dhaw rakaca nabiy nabo rakooce uma sajada nabiy nabu sujuudi faqaala nabiy naumay kagolay subxaana rabbi ana rabige dairsan rabige laclaa saray fakana sujudu sujuud nabiy nabo sujuudta may haadin gariiban kindhaw min qiyaami qiyaami nabi nabsurin shindhaw taasa salaada leelkan dheerayay rawaa muslim muslim iyo wacdeska wariyey ebsur intila ku akriya ada yani jusko i lamada jus imelinka dheer sajida jus la akriya iyo ba yani wali dhibelkagawalogi mana a yani saas wa dadka bersenti fadheeda marki onayo suurad hadhawaato kahayan markaasa hidaay makala ay man adkaysado koran yani saas kolkun yani oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam reed hata tatafadarat ihoda ilahay bu ilaa lugaasi kudadhambalamang mana ilan lugaasi saasan kasajuuda malankurokucaw dadhambalamayan dhiig horsadaayan saasa naglaayan kalan rasulka saasan dadaalay kusoo welib damishaila dhaafi taas maybuwa tacliima liummati umadisa tacliime umadisa taas welilafada kawa muslim muslim ya adis wuriyey waan jaabirin radi allahu taala canhu qaala jaabir may ka gooley suila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeli warsadi ayu salaati salaateenba aflalu fal badan yali warsadi salaateen fal badan qaala nabiy naomay ka golay dolol gonoti dolol qiyaami qiyaamse tangandheer tan qiyaamsandheer taasan fal badan ayu salaati salaatee ba afdal fal badan yalwasadi qaala nabiyu naomay ka golay dolol gonoti dolol qiyaami qiyaamse tangdheer taasan fal badan kawa muslim muslim hadis guri almuraadu bir gonod lankumuraada alqiyaam sunumawa sunushe tangdheer an cabdillahi bin camr bni cas radi allahu taala anhum ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay axabu salaati salaata nijeelan badanyi ila lahi ilahi intika nijeelan badanyi salaatu daud nabiy lahi daud salaadis waay ahay nabiy lahi daud salaadisu wa axabu siyaami soonta nijeelan badanyi soon sone ila lahi taala ilahi intiya nijeelan badanyin siyaamu daud nabiy lahi daud soon shay waay kana huwa nabi daud may bahaday yanaamu kihundura nisfarnaili nisfa lail aminkana sihundura wahaadi wayagumu gumay suluta suluta lail aminka sulusina gumay wayanaamu hundura sudusa sudusa lail kana yanaamu nisfa lail lisaan وayaqum ulusaw todoba siyeed sagaal tomon afartaas sac وayanaam nabiy وayanaam hua daud duraay sudusaw sudusa lail tumiko tumi lama salaaso waajimakaan uskun duraay وayasuum huwa nabiylahi daud soomaya yoma maalintoo soomay وayfdur afraa yoma kolka salaatuleilka saylaamaanayo aminka uluskay on dhahday oo kale saylakaaw mutafaqun caleyh miska dembilakaaw وan akiyahay an jaabirin radi alahu taala anhu qala jaabir may kagolay samictu rasuul lahi dheeri sala الlahu عalيه وasalam yagul rasuulka halkagolaa dheeri ina fi laili haminka dhatisa kasugnaafi la saacatan sacdo laa yuwaafi nwaafagaan ha sacdiyede rajul nwaafagaan rajulkaasoo muslima muslima nwaafagaan yasalu rajulka suaalo allaha tacaala ilahay khayran suaalo min amri dunya adunya marshe walaakhirati min amri alaakhira eh. ilaa acda allahu ilahay siyaayo hu rajulkaasaysiya iyaahu mas-uulahu wali suaalahu suaali siya wadalika kaasna kaainhuma haade kula laylatin fi kuli layla layla kasta fishe sacdaas kajarta jaabir bin cabdlahi jaabir bin cabdilahi radi lahu taala an alansaari gaala jaabir may ka gol samictu rasuul alahi dher yagul rasuulka halka golaw sala lahu alayه wasalam ina fi laili haminka datisa kasugnaati la saacatan zimanko saacadoo kasugnaati laa yuwaafiqun waafagaan ha saacadiheede rajulun rajulun waafagaan rajulkaasoo muslima muslimi rajulkaasoo yasalu su-aala waafagaan allaha tacaala ilahay su-aalaw khayran su-aalaw oo min amri dunya adunya rantiya e walaakhirati amin aakira wa min amri laakhirati aakhira rantiya ee su-aalaw waafagaan ilaa hadii waafago acda allahu tacaala iya ilahay siyaw ku rajulkaas muslimka siyaw iyaahu suaal suaali siyaw sacdo saase jir sacdmstaa sacdmustajaaba ho wal alwal ilahay suaalo bal ka siya waa kasta ka jarta ka rasuulka sheegi wadalika ey kownu saacati wadalika yani kownu saacati sacdo ahaanshadiye yani kula laylatin fi kuli laylatin haat sacdiyeede maybua amin kasta ka jarto mana sacdiyeede may haatay kula laylatin fi kuli layla aminka sasadaska gar meerka kujartona malog kul aminka dhonteeda halo ilahay togdoo salaatukuto ilahay togdila oa muslimon sahay muslim iyo wadiska wuriyey wala salaatuleilkasalalba reed madlongasamaybo sacdaasala raadiya mustajaabada e. waan abi hurairata radi allahu taala an ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay ka gola idaa gama axadukum axadkin hadi gumo min alaili bacla lail aminka baclisi hadi gumo salaad tukoy tahajud tukoy lay falyaftatic furfurdoy asalaata salaadii kafurfurdoy salaat lail birakactayni gufurfur rakactayn kasoo kafiifatayni fadfad rawaa muslim muslim iyo wacdii uriyey ana nabiya sala lahu alay salam qaala nabiy naomay kagolay ida kama axadukum axadkin hadi gumo min allayli bacd leyl aminka bacdisheedi salaatuleylan gum falyaftaki huwa ahadkay furfurdoy asalaata salaatuleyl furfurdoy birakactayni lamaraka rakactayn kasoo kafiifatayni fadfad rawaa muslim o muslim iyo wacdii uriy an caisaa radi allahu taala an qaalat aisha may kagolay kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shamay haaday ida kama huwa rasulka digumo min alail haminka digumo iftatax anabiy nabag furfurdaaye yani salaatahu iftataxa salaatahu salaat anabi naba salaadisa furfurdaaye birakacatayni lam rakacy ka furfurdaay rakacatayn kaas oo kafiifatayni fudfudod awaama yura adska muslim n awri oobu salaatulel hanka lam raka fudfud ka furfurdaay oo dhaynimayhay fal yaftati amar iyo nayo ficil lamad waano wa canhan caisaa radialahu taala anha galad caiha may ka golay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ad ida fatat hadi kutabto huwa nabiy asalaatu salaat kutabto min allail bacla leil aminka baclishay salaatulailka latukudaay hadi laala kutabto min wajacin min ajli wajacin jiri daraajiya iyo xanuun daraajiyan kutabto aw gayri gayri lwajaci xanuun geershay waliha toog undurmi walaasan kutabto sala nabiyna wa tukudaay haqalaayay salaatulailka kutabti min annahaari maalinta tukudaay sintay casharata tumi lami tukudaay rakacatan min rakaca si aminki kutabti tumi koowahayti to kale kasii daraay tumi lami tukudaay o yani rawa muslim muslim iya adis wariyey wacan cumar ibn lkhadaab radi allahu taala canhu qaala cumar may ka goray oo salaado oo waa may buwa tusiye xadiidka shay suna ho adraatukin hay ho kutabto inin hakalaayo mana salaatulelas oo kutabti maalinti hakalaayo tukudaay وan cmar بn الخطاab رadi الlahu taala anhu qala cmar may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu عlaه وasalam ilahi rasulka may golay mang naama lanki hunduro can xizbihi xizbi mang manka xizbi shay hunduro kuhunduro aw an shayin shay o min min alxizbi kumida kundiro fakad akriyohu xizbige fi maagi akriyo bayna salaati lfajri bacda salaati lfajri wa salaati lduhri wa qabla salaati duhri akriyo kutiba lah liman man kaasa lang absuge kaanama kada akriyayhu alxizba min aleyli bacda leyl ninka bacdisha akriyo kale lang absuge awa muslima muslim iyo waxdiisana weriyey may balata cumar cumar bin khadaab radi allahu taala anu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha may ka golay mang maama lankihunduro an xizbi xizbi man manka xizbishay kahunduro xizbi maylkajeed xizbimayba walal wali oo gofka naftis kor ku saara jiska oo kal xizbigo quraanki macruf quraan ahaan hooblagna halkasab xizboli ay subugoo akriyay maalinti lamadoo subi akriyay maradoo akriyay salaatuleil may tukdaay intaas rakacay sadi tukudaay liya todobi tukdaay wala ada wal oo go-aan oo raatibe e usragaal dhibiya jiran mis adkaar subxaan allahi mis alxamdulilah iyo intaas akriyay aminki datis intaas ay jiray guraan akriyay salaatuleila tukdaay adkaar akriyaay walaagiyo haya kunduri kalkon xisbiga kaasna quraan akriyola me xisbiga salaada naftiya galaas adkaartila akriya galaan kulia galaan man naama lankihunduro an xisbi xisbi man manka xisbigiisay o sungoronaaye naftis korku ku saari oo sunada hayti kuhundur yani ma yajcalu rajulu cala nafsihi xisba may larey walaa kof ku weelaw naftis korshay saaraw min gidaatin quraan akriyo wasalaatin wamin ayriha wamin ayrihima salaadiyonayo quraan akriyo keersi adkaar wa wala kor isku saara sumana o ad goansadaas aminkas tan akri adisaas kalku yani rasuulka may bahaada hadi unduro xizbi shay kaundur o an shayin shay kaundur oo minhu min alxizbi xizbigi hamin usutukudu faday misafii fadi shay kumida usoo dartan roog hadi undur fakara annabiy yani lankisaas hunduro saarahay rasuulka magnaama lankiundur an xizbi xizbi man kaundur o an shayin minhu min alxizbi kumida kaundur fakara akriyo huwa alxizb akri fi ma zaman bayna salaat lfajri salaat lfajr bacdishe wasalaati duhri salaatu duhr hortiy lambatiyo zamankaadi tukod akri masma e akri e kutiba lahu liman mankaasa langabtube kaanama qaraa huwa mankii soo akriyay hu alxisba akri min alaili bacla leil aminka bacdishay soo akriya e langabtube a aminka riaadalka akriya afdal e korkuntii hoob kufakati maha maalintia tukudi maha aminki wal tukudi tawaabka shalalesayaw kawa muslima muslim iya wadiska wariyey shayga raatibka ho ad gobsatay xisbiga e maskuraan heer shawle ado may lafaday hooko tagodon hataaqalay وan abi hurayraa radi alahu taala anhu al abi hurayr may golay qala rasuul lahi sala lahu lay wasalam ilahi rasulki may ka golay raxima lah alag naris rajulan rajula alag naris rajul kaas oo kaama gumay min alail bacla lail aminka baclisha gumay fasalaa tukaday way kada huwa rajulka kiyay imraata imraata rajuli rajulka zawjadiski fainabat hiya ahi zawjadi adi diidoono tahay in allaha cadijiyey fi in allaha farjiyay fi wajha waji lmarati ilma abika farji raxima allahu alag naris imran gof alag naris qaamat aya imraatan imraadaas oo qaamat gumtay min alail bacda lail guntay fasalat hiya salaat lailta gutay way kadad zawja artisanakidi fainaba zawju zawjka hadi diidoon yani wa kay nalaxad fargiday fi waji waji zawj zawju jialmaa bika fargeedi rawa mayuray xadiidka abu daud baisnaadin sanad ya weri sanadkaas oo saxiixi can abi hurayra radi allahu taala anhu kaas abi hurayra may kagolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ya rasuulka may golay raxima llahu alang naxariis rajulan rajul alang naxariis rajulkaas oo qaama gumay min alaili bacda alaili aminka bacdishay gumi salaatulel an gogi fasallaa huwa rajulki tukudi wali wado tukdo tukdo marki den waigada huwa rajulki biraarijiyo imraata bilamaytisna biraari bilamaytina ka tukoy salaatulel salaa farile med salaasunelinuskiya salaada fari hada yani hada zawjaat riwantan farilada eba dhibe yani silanki tanmagosano iskulaaf waigada biraarijiyo imraata bilamaytiski fain abad hiya bilamayt adi diidina diido salaatulel matukda artano nalaxa huwa rajulki farjiyay fi wajhi wajilmarati alma bika fardi gudmeda kukayaleya ndo biko kashibi mana wijid biko kashibi lilay eh, yani alang naxriisa ilan kusuga waraxim allahu alang naxriis imraatan bilameyan alang naxriis qaamat rumtay min aleyli bacda leyla minka bacdishay rumtay fasalla salaatuleilta kusi waigada kiday zawjaha zoojka kiday kawta kuhedin salaatuleilasi fainaba huwa zoojka didido nalaxad farjiday fi waji waji zooj zoojka wajishay almaha bika farjidi alang naxriisa riyan kawa abu daud yani dadoomay waaha ahlulahi eho ilahay daacadiisa inis baraarujiyaayan saasalan bahigoska saas daraadeed tan rasuulka daska baraarujiyo fasir bidaati diin la eriyo tan diintan saaxiba taasay ka liibaan to diin laawe hoob ad guursato yani yani sunin kiyama goosu dhaafo fariiladan kiya biika farji ini yani kaada kiishinto nogi kaadin sooka wala kuyaabo dhibsheelati mana lisheegay wartaasaweli dhongata kalkun dhibsheelati mana kalkun salaatu waan fariiladan lankiyahayo markaasa leeyi yani waa dadka shibe mana kalkun yani reesaas ayr dahalkhayr dadka la sheegaay awa abu daud bisnaadin صaxiix wacanhu an abi hurayrata abi an abi saciidin radia lahu taala canhuma gaala may kagoolay labadiyo qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kagoolay ida aygada rajul ah, rajul hadikiyo ahla ahla rajul rajul dershay min aleyli bacda leyl aminka bacdishekiyo fasalayaa lamadii sulmaano isa tukudaan o sala huwa rajulki tukdo rakcatayn lama raka tukudi jamic o sala kul waaxidin minhuma aw sala kula waxidin minhuma lamadi ki kasabo rakacatayn tukudi jamiican haalay kutiba lamadi walaabtuge zoojki zoojiri yalaabtuge fi daakiriina daakiriinta migilka yalkaabtuge zoojka wadaakiraati daakiraatka bilaante zoojada nalkaabtuge wa adakiriin allaha kaiira wadakiraat ba yani buugshoo la geliye liisyoo la geliye ley besreed badiiban igu maanaa ida ayqada rajul rajula dikiyo ahla ahla rajul rajul hel sheekiyo min aleyli bacda leyl aminka bacda sheeki fasalaya lamadi isla tukda zoojki zoojidi isla tukda o sala kul minhuma lamada kilargo rakactayni tukdo jamiican hali lam rakaclay lamadi isla tukdakilargo goolishay lam rakacan tukd kutiba zoojki zoojidi laabtuge fi zakirina fi diwani zakirina zakirinta diiwanshola kaabtuge wazakirati bilanta zakiraat ilah yutaaya diiwanshola kaabtuge rawa abu daud abu daud abdilkuriyey bisnaadin a saxiixin sana saxiya kuri wan caiشhata radi alahu taala canha ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naomay ka gore ida nacasa axadukum axadkin hadii buraarugo fi salaadi yani doomo de nacasa axadukum axadkin hadii yahay gamaanyado fi salaadi salaadada tiya ka doomo fal yargod isku jiifiday wa hataa yadhaba nawm durmeed inti kutabaas canhu an laxad aadkaaso in durmeed kutabaas may weley rasuulka ciloy cili jarteer wala oo doomo latukadowlan diidaw may welay fa ina axadakum kookin ida sala huwa axad kadi tukado walhaal huwa axadkana naacisun dooma laclah lacla axada axadkaas may mudinya yadhabu yuriidu ini dooniya mudinyi yastakfir dhaafatin dalaba mudinya doona ko yastakfir dalab leya diikon oreed fa yasubu habaaro nafsa nafsa laxad axadki naftis habareed inti taasifad iskunduray mutafaqun caleyh wan cishata radi allahu taala canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam qala nabiy nawa may ka gole ida nacasa axadukum min anucaasi alkushel wahuwa mukadamatun o mundurmiyeed hordhacsha mundurmantin koyn lankola godob dhoe taasa noocaas were doom idaa nacasa axadukum axadkin hadii doomo fi salaat salaadada tiyaka doom falyargud iskuunduroy wa salaadada tiya hoob doom hurduroy makiley salaadida turoog doom dureyha ma eh mi salaadiya gooye ma eh salaatuleela tukudahayte wala tukoy gal afaraka koy tukoy gal lami tukudaasi lamadi marka tayaadan fadheetiya doomti lama kala kenda malahan isku jiifoyliley mama may salaada lategajartolhor jiifoy kutab salaada goyme salaada melajey meelijey fadijey kabacdire isku jiifoy hataa yadhaba nawman durmeed inti kutabaaso hu canhu ah, can ilaxadi axadkese kutabaas rasuulka ciloy sala allahu alayhi wasalam faaulcila may welay fa ina axadakum wala saasan diido may waadoomo kala tukdoln diido fa ina axadakum axadkin idaa salla hu axadka adi tukudo walhaaluhu axadkina naacisun ki doomo ay tukud lacalahu lacala axad axadki may mudinya yadhabu yuriidu huwa axadkini doono mudinyi ystakfir dhaafatin dalbaw doon koo ilaahay dhaafatinku dalb islahaado dhiko horeed meeli astakfirla era fadib lafrigi walkal akriyo doomahay fayasuba habaaro nafsa reed naftis habaareed mana meeli astakfirla lera fadib macna isbedel biyada yani bian araada oo kal may fadaaimir allahuma ikfir li allahuma ya allah ala ikfir li ilahi dhaaf seeroo fadaa markaasa meli allahuma icfir li icfir bilcayni akri macnaad isbedele allahuma icfir lii ilahu yani habaaro markaas kadbun wa ducaaun cala nafsi ilahu i araay dhulki geli duli irid taasa nakdaas mana macnaad isbedele icfir ceen leer iinka la may kabedele ceen kabedele icfir icfir doomow daraadiyo icfir liise kolkun yani isabaariyo lang isabaariyo kolkun habaar kasta waktigaasoyna baado wakti mustajaabe hamiinki okal wa waafagdo habaarki waafago waktigaas kulamalkoobsade ay isabaarne inti sabaaro fadi iskun duleylilay mana متفق عlيh adيskana متفق way fayasب habaaro نفسه habaarib لacalah yadhب lacalah laal laad may mudinya yadhب yurid ini doon an ysتkفira ini dhaafatin dalab doon ysتkفir an ysتkفir hoob yurid gd lacalah may mudinya yadhب yurid ini doon iya mudinyi ysتkفir an ysتkفira ini dhaafatin dalab doon iya mudinyi o red fayasب habaaro نفسه red inti kalku naftis habaaro fadiskun duray متفق عlيh وan abi هuرairata رaضi الlahu taعala anhu al abi hurayr may kagolay qala رasul اللahi sala الlahu عليه وasaلaم ila rasul sheme gole idagama axadukum axadkin hadi gumo min alail bacla lail aminka baclishe gumo fastacjama lqur'an qur'aankina tihirumo cala lisani lisan laxad falaa yadri falam yadrin ogayn ma walaag yaqulu yagra wakiyan ogayn falyaldajic sujisbaa hawa muslim o muslim ya hadis wuriye qala rasul lahi sala allahu alayh wasalam ila rasul sheme gole idagama axadukum axadkin hadigum min alail bacla lail aminka baclishe axadkin hadigum oo fastacjama lqur'aan qur'aankina yani kihirumo isticjaam lqur'aani anlaa yaqdira calayhi arajul rajulkini oo akrisanti awoodu waayo likalabati nucaasi undurmi ku gaalibsan geekaba wadeey hanole akriye kanage tole kanag meeloley hooge mana langobsidi maragna sin akriya oo kale yani saas oo kale masala wadeey meeloley hooge geekaba meel maba dhagaalo mana yani saaso kolkan hadii axadkin yani min alleyli umo fastacjama lqur'aan qur'aankina kahirido qur'aankin wada muwa cajam oo oh, kale kanagad cajam manaa lanka cajamige carabida qur-aanka akriyawsha dhibe saasaan ureed fastacjam alqur'aanu qur-aankina kihirmo calaa lisaanihi lisaan lahad aadka lisaan shay qur-aanka kihirmo o oh, awoodu ay quraanki aanka akriyawsha oran wedowshay falam yadri huwa ahadkin ogaan ma walaag yaqul ahad ahadka kagolan ogaan falyadba jiixi jiifadoy waa minkaas oo oh, intiis wali akriyo wali kalkushal ogaado fawaa muslimo muslim iyo waxdiis wariyey baaw isticbaabi qiyaami ramadaan ramadan dhumawshay taasumara quraanka mayl faday ala tadabur ini ka afido tadaburaaso fiir fiiriyaaso jeed afido lfade mana may quraanka ini hundurma ka afid mal fadaw mana quraanka hundurma ka afido usun hor socdo ay mal fadaw yani quraanka ini hundurma lakuweydiyon mal fadaw yan kadalika quraanka ini hundurma naftis lakuweydi na mal fadaw masalan yani may welaan dadka bershe may weelaana hundurma boha fadan kitaabka hagaadlayan kitaab quraan hagaadlayan kitaabka hagaadlayan walaa wasalan fiiriya wal bes guures kitaabkiisu isbaaryaala mana atar shee kitaabkana gakadiye usuna gakadiye yani ini ad qur'aanka kalaamullahi amanti nashaad nashaadi fircooniyo tadaburka akidla fadaaybo ndurmulayka waydi yani ini galbaga jirinya dareensiyaas ataresa mana galbaga xanuunso kheerka ban ogolaay mana kolkan qur'aanka mayla faday nashaadlala ho ad doomaso doom isku jar adoon duraas doom iskukoy dhiiko laakin ilis reebo yani la dadaalo lambahanyi melkudoonta kukatoomiyelokal fadheeto dadaalo lambahanyi mana mayni qur'aanka ilah durmakawaydii me mana yani saas baabu istixbaabi qiyaami ramadaana ramadaan umawshay sunanimadiisi anbaabay wahuwa taraawiixu taraawiix waaha baabu istixbaabi qiyaami ramadaan wahuwa taraawiix